bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cala rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu waa tasjiilaat alxuseyn alislaamiya ama dubista cashaladaha diinta alxuseyniya halkana waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii shanaad ee kitaabka nuurulyaqiinka waxaana soo jeedinaya sheekh maxamed sheekh cumar dirire bismi illahi araxmani araxiim alxamdu lilahi rabi alcaalamiin sala allahuma cala nabiyina maxamedin waalihi wasaxbi wasalam wabacd rasuulka sala allahu calayhi wasalam intaan la soo dirin iyo dhaqankiisii suubanaa oo ahaa waxyaabaha gogoldhiga u ah risaaladiisa sala allahu calayhi wasalam marka tarjamadan waxa weeye siiratuhu fii qawmihi qabla albicth waa dhaqankii uu nebigu lahaa intaan la soo dirinba maxaa waxa uu ku ahaa akhlaaqda wanaagsan waxa uu ka durugsanaa akhlaaqda aadka u liidata waxa uu ahaa dulqaad iyo deeq iyo geesinimo iyo ammaano intaba sifooyinka la ammaano ka ugu horeeya dadka sidaa daraaddeed buu uga markhaati furaya ninkii gaalkii weynaa ee la odhan jiray annadr bnu xaari iyadoo ula hadlaya saaxiibadiisa kale ayaa waxa uu lahaa ninkan ammaan iyo wanaagba waa u uhaydeene ma markii uu da' noqday ayaa sixirla ku sheegteen maray u fadhiisteen bay ahayd nimankii quraysheed waxay u fadhiisteen ay yidhaahdeen maxaynu iclaamkii warbaahinta kasii daynaa ku heshiino si aynaan isu khilaafin wufuud badan baa timaada xaj iyo cumraba waa loo yimaadaa balaan kamid owna haddaynu quraysh nahay maqaalka aynu ka gudbin lahayn maxamed ninba waxbuu sheegay ninkaa gaalka ah ee nadr bnu xaaris la odhan jiray waa deerifeeyey arrintoodii isagoo hadda aan rumayninba fadliguna waa waxa cadowgu kuu qiro waxaa kaloo macruufa inuu ugu markhaati furay rasuulka sala allahu alayhi wasalam boqorkii reer romanka ahaa reer ruom ee heraqla la odhan jiray sida aynu ku arki doono maqaalkan iyo ninkii kale h la odhan jiray waraqatu bnu nawfal intaba nebigu calayhi salaatu wasalaam salamna weligii ma caabudin khamrina ma cabin jaahiliyada dhaqamadeeda liita aada buu uga durugsanaa waayo ilaha uu kaga hadlaya waa akhlaaqdaas suuban ee sheegaysa qof ilaahay suubiyuu diyaariyay inuu ahaa intaan lasoo dirinba kaana calayhi salaatu wasalaam nabigu waxa uu ahaa axsana qawmihi khuluqan qoladiisa ka ugu akhlaaq wanaagsan wa astaqahum xadiidan ee ugu run badan wa acdamahum amaanatan ee ugu ammaano weyn wa abcadahum can lfuxsh ee ugu durugsan foolxumada isagaa foolxumada aada uga durugsanaa iyo wal akhlaaq akhlaaqda tilmaama allatii taasoo tudanisu rijaal ragga wasikaysa darasku waa wasakda ah. akhlaaqda liidatee dadka wasakaysa sumcadda ka xumaysa xataa kaana afdala qawmi qoladiisa wuu u fadli badnaa muru'a ah, xagga sharafta muruu'adu waataynu kusoo marnay qofka shaahidka noqonaya inuu yahay saaxib almuru'a waa nin weynimada iyo wixii qofka mudakar ka dhiga taabagal wa akramahum ka ugu sharaf badan buu ahaa mukhaaladatan dadka oo uu ku dhex darmo mukhaaladadu waa kudhex jirka dadka wa khayrahum jiwaaran jiwaarkuna waa jaarki jaarnimo ka ugu wanaagsan buu ahaa wa acdamahum xilman ka ugu dulqaad badan bu ahaa ugu dulqaad weyn wa xadiian ka ugu run badanna waa nabigu alayhi salaatu wasalaam fasamuuhu lamiin fasamawhu lamiin waxay ku magacaabeen magacaasay u bixiyeen maxamed lamiin baa la odhan jiray iyadaanu rasuulba ahayn waxay ugu bixiyeen limaa jamaca allahu fiihi waxa ilaahay uu ku ururiyey nabiga oo min alumuuri saalixati alxamiida arrimaha waa wanaagsan ee eh, xamiidka ah ee la mahadiyey xamiid waa cidda la mahadiyo waa min alxamd iyo walficaal falalka ficaalku waa waa ficilkii un asadiidati ee toosan waxyaabaha ficilada toosana maxay ah min alxilmi walsabri washukri walcadli wtawaaduc dee waa erayaday kugu soo noqnoqon waa xilmiga waa iyo sabirkii iyo shukrigii cadaalad iyo tawaaduciyo ah inaanu kibrin walcifa dhowrsanaanta waljuudi deeqda washajaacati geesinimada walxayaa iyo xishoodka intaaba caam buu ku ahaa nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam xataa shahida lahu bidalik arrintaa aynu soo sheegnay ilaa uu markhaati kacayba aladdu acdaai cadowgiisa kii ugu qallafsanaa aladdu lxisaam ayay aayadii ahayd waa mid doodiisu ay laduud wey waa mid kakan wey aladdu acdaay cadowgiisa kii ugu qalabsanaa ayaa uga markhaati kacay sifooyinka maxaa la odhan jiray ninkaa annaqru bnu lxaari min bani cabdillah qoladaasuu ka tirsan yahi xaysu yaquulu waxa uu ninkaasi lahaa de ninkana waa isagoo gaalo ku dhintay xataa beder ah indhi badan bu ahaa qur-aan badan kusoo degay wuxuu ninkani yidhi markii ay yidhahdeen war maxaynu ku heshiinaa eeqa ay yidhahdeen aan afaaniyan idhaahna ila wax la abuuraye ya waa la alifaya iclaamka waa la sameeya iyo warbaahinta been bay gaalada u qastaan intay sameeyaan iyagaana issheega inay been sheegeen imikadan laftigeeda haddada laftigeeda wikaalaat ulamba ayaa war beena taani usii daaya markaasaa ku wareeye oo kamid ahaabaa fashilinaya waa la abuuraa iclaamka waa la sameeyaa dadkana waa loo dhiibaa buunbuuninta iyo bararinta dad baa u samaysa wuxuu ihi kaana muxamadun fiikum ulaaman xadaa xadian xadaan ulaaman xadian nin nin dayar buu ahaa xadid iyo xadid baa kala jiro xadidku de waa facilo ama casatan labada usbuuca noqon karaaba xarakadu waa qofka da-da yar waa nin dhalinyaro da-yar buu ahaa ardaakum fiikum kaldin ka idinku raallinimo badan bu ahaa aada uga raalidkatiin wa asdaqakum xadiisan bu ahaa waacdamakum amaanatan bu ahaa waa ninka saasaa ku taqaaneen buli iyagiibu la murmaya xataa idaa ra'aytum markii aa aragteen fii sidqayhi labadiisa qafoor ashayba ciro waa labada dhafoor ee ciradu kusoo horeysa markii labadii dhafoor cira kasoo baxday ninkan wa akum bima jaa-akum wuxuu idinla yimidna uu idinla yimid ayaa qultum saaxir waa laba calaamatu su-aal buu ka dhigay ayaa sixirna ku sheegteen miyaa waa ninkii gaalkaabaa gaaladii kala canaananaya ee quraysh oo heshiinaysa wa ninka waa la yaqaanay wanaagiisa markuu waxyigan keenunbaaba tidhahdeen waa saaxir soo maaha laa wallahi ma huwa bisaaxir buu intuu dhaaf gabalu saaxir ahaynka qaala dalika arrintan wuxuu ninkaasi yidhi fii macradi ilitifaaq markii lagu soo bandhigayay wixii lagaga heshiin lahaa calaa maa yaquuluunahu lilcarab carabta waxay ku faafin lahaayeen ay ku odhan lahaayeen aladiina carabtaasoo yaxduruuna almawsim mawsimka imanaya mawsim lxaj waa barkulanka xajka mawsim lxaj waxaa la idhahdaa sanad walba dee waa mawsim buu leeyahy waa barkulanki ummadu maaragtay kulankii ummadda ee weynaa markay dadku isu imanayaan wixii loo odhan lahaa ayay ka heshiinayeen macrad bay kusoo bandhigeen taa xataa yakuunuu si ay u noqdaan muttafiqiina kuwa isku waafaqsan calaa qawlin maqbuulin yaquuluunahu qawl maqbuulahoo dadku ka aqbali karo oo yaquuluunahu ay yidhaahdaan aynu isu dardaaranna aynu isu dhiibne eh maxaynu idhaahnaa waa ka ilahay yihi atawaasaw biib التواصوا به بل هم قوم طاغوت كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول ilaa qaaluu saaxirun aw majnuun rasuul walba saasay ugu shiri jireen ilaa qaaluu saaxirun aw majnuun markaasuu ilaha yidhi atawaasaw bihi war miyay isu dardaarmeen kuwan dambe iyo kuwii hore markaasuu ilaha yihi bal hum qawmun daaquun mee waa qolo daaquunoo xadgudbay marka xadgudubkan ayaa kalaamka silan leh saaxibu duqyaan yaquulu hadihi lmaqaala kii horena waa saaxibu duqyaanoo uu yidhi kanna uu yidhi kibirka noocana baa hadalkan leh sida dadka wanaagsaniba hadal wanaagsani uga soo yeedho ayaa dadka xunna hadal midaysani uga soo yeedha nawa bisaaxir buui isagu saas xataa yakunuu mutafiqiina calaa qawli maqbuuli yaquluuna waxay u shireen si ay u yidhaahdaan hadal maqbuul ahoo ka socon kara oo dadku ka qaadan karaan ase ay isla waafaqsan yihiin intoo shir la qabtaan layidhi maxaynu ninkaa ku been abuuranaa bal diin xumada iyo iimaan la-aantu erabaraday leedahay ummad baa macrab samaysatao waa isu yimaadeen fagaare iyo naadimay isugu yimaadeena markaasay yidhaahdeen ninkan beentee baynu ka sheegnaa waa kaa waay marka wuxuu uga socdaa intaasoo sifo nabigu u lahaa ilaa kaa ugu gaalsane uga markhaati kacay gaalnimadiina ku dhintayba markhaati kale ilan had iyo jeer waxaa la idhaahdaa alfadlu maa shahidat bihi lacdaa fadli iyo dheeraad waxaa la yidhahdaa ka cadowguu kaaga markhaati kaco a kaasaa la idhahda waayo sadiiqa iyo saaxiibka waxaaba la odhan karaa wuu u eexbay ayaa la odhan karaa laakiin ka kaa horjeeda waxa uu kaa sheego taasaan isagu muranba lahayn siduu nin shaacira ba waxau ihi wa caynu ridaa can kuli caybin kaliilatun kama ana cayna sukti tubdi lmasaawiya wa caynu ridaa can kuli caybin kaliila isha qofka ka raalli ahay ceebtiisao dhan way ka way ka dulboodaa macnaa haddaad qofka jeceshahay xumaantiisu way iska wanaagsanaanaysaa uun wuu iska burushaysan yahay uun kamaa nacayna sukt markaad il cadho qof ku eegtana tubdil masaawiya dhaliilahay muujisaa markaad qof iska sanifsan tahay ad iskaga buuxsan tahay hadalkiisaa wax kaaga kasoo neefneefaya a ma weydid meel maaakidiya waxyaaba aad ku qabsato marka ninkii maaakida iyo meel uu kaa qabsado doondoonaya isha carada le kugu eegayay markuu waxbaba kaa waayaba bay kasoo dhacaysaa markhaatigu intuu laakiin maaakidiyo meelu kugu qabsado helayo ku markhaati furi maayo markhaati kalena waa kan oo isaguna gaalada kamid aha waaweyn ee weliba diinta sheeganaya ee reer yurub walamaa sa'ala hiraql ninkii hiraqle markii uu weydiiyey meliku ruum ee romanka ka madaxda ahaa ee waqooyiga madiine deganaa aeeryadan dimashkiyabu markaa haystee abaa sufyaan buu weydiiyey qaa'ilan isagoo leh markaa de qisadiisa waan filayaa marar badan inaynu sheegnay iraqla waxa uu ka madaxahaa eryadan suuriya iyo wixii ka sheeya iyo ilaa turkiya madaxdii waaweyneeda yurub u ahaa markii uu maqlay nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu soo baxay ayuu iclaam sameeyay o wuxuu ihi carabtii cidima ka joogtaa eryadan xagga reer yurub haabaa la yidhi qolo wafdiyo hadhuur doonaysa iyo safar baa jooga safarkana abu sufyaan baa wada abu sufyaan waktigaa ma ahayn islaam bal ha loo yeedho buuri abi sufyaan iyo kooxdiisiibuu u yeedhay afhayeen waxa ka ahaa abu sufyaan su-aalo badan buu weydiiyo shir jaraa-id buu la yeeshay shirkii jaraa-id markii uu su-aalihii kala dhargay buu dib u wada fasiray waxaasaan ku weydiiye waxaas waxaasaan ku weydiiye waxaan uga jeeday waxa waxaasaan ku su-aalihii buu dib u wada fasiray natiijadii buu gaadhay markaa wuxuu ihi kol haddii sidaa aada sheegtay ninkaasi intaasoo arrimoodba uu leeyahay waa nebi wixii lagu yaqaanay bu ya mar hadday caynkaa tahay waxa cad buu ihi ninkaasi halkaa aan cagaha ku hayo inuu qabsan doono bartaa aan cagaha ku hayo wallahi inu xukunkiisa soo gaari doona baarlamankiisii buu la hadleeya wuxuu ku yihi war intay goori goor tahay ma ka noqonaa inagu horseed arrinkaa bilaabmay xog markaasaa la buuqay a balaayadii garbihii uu ku duulaya faasidka ahaa markaas waa ninka inaga qabta mufsidka ah ee ina gumaynaya meesha ka rida baa ninka markaasuu ihi ha iska jooga iska jooga siyaasigu had iyo jeer waa jirjiroo leh kolba dhan buu udhigaa waxaan iga dhab may ahayne waxaan eegaya uun bal diintiina ilaa heerkaa ku adag tihiin markaa waxaa ii muuqatay niman mitida inaad tihiin cagta ka wada inuu cidlo u ubuxuu diiday oo islaamnimo cidlo ugu baxo laakiin markhaati cad buu bixiyey oo inuu nebi yahay caleyhi salaatu wasalaam sidii baanay u dhacday oo isagoo nebigu dhimanin waa kii tabuuk dagaalkii tabuuk ku hinjiyey intaa qisadaasibaa markaynu soo koobno shirkii jaraa-ida herad lagula yeeshay abu sufyaan qaa'ilan wuxuu yihi hal kuntum ma ahaydeen tastahimuunahu bilkadib barbeen miyaa ku taqaaneen ku tuumi jirteen qawla an yaquula maa qaala waxaanuu imika yidhi intaanu odhanin ka hor muxamed been ma ku tuhmi jirteen qaala la abi sufyaan been sheegi maayo wuxuu ihi maya ninkaa been laguma aqoon fa qaala heraqle baa wuxuu ihi markii dambe u fasirayay maa kaana liyadaca liyadaca alkadib ma ahaanin min beenta kala tegaya cala annaasi dadka wayakdib cala allah dabeedda ilaahay ka sheegaya intuu beenta dadka ka daayo ilaahay been ka sheegi maayo ilahay wuxuu been ka sheegi laha hadduu dadkana been u sheego adigani kol hadduu dadkii hor joogayba run u sheegayo ilahayna ninkaasi been ka sheegi maayo taasaan qaad walada dalika fi awali saxiixi lbukhaari kitaabkaa saxiixu lbukhaari bilowgiisaad ka akriyi karaysaaba waa kitaabka bilowgiisa waqad xafidahu llahu fi siqarih nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay uu ilaaliyey markuu yaraa min kuli acmaali aljaahiliya jaahiliyada dhaqamadeedii xumaabaa ilahay uu ka ilaaliyey allatii jaaa sharcuhu shariif sharciga wanaagsan jaahiliyadaasoo uu la yimid biriddihaa cagsigeeda ah, jaahiliyadii sharciga uu la yimid wax obasid ku ah oo ka horjeeda min kulli acmaal jaahiliyabaa ilahay u nacsiiyey allatii jaahiliyadaasoo jaa sharcuhu shariif sharciga nabiga wanaagsani uu la yimid biddiha iyada wax ka horjeeda jeeda jaahiliyadii sharcigu uu duminayay ilaahay marka horeba uu ka ilaaliyay wa buqidat ilayhi lawsaan waa la nacsiiyey nabiga sanamyaasha buqdan shadiidan cala daran awsaantu waa maxay waa sanamyaasha darkiisa horeba sanamyaasha uu iskaga buuxsanaa uu nici jiray nabiga xataa maa kaana yaxduru lahaa umaba soo xaadiri jirin ixtifaalan aw ciidan ciid iyo ixtifaal toona midna kama soo xaadiri jirin mima yaquumu bihi cibaad cubaaduha alcubaad kuwa cubaadda ahi waxa ay u qumayaan ee ay wadwadaan yaquumu bihi waa waxay qabanayaan cubaadda cubbaaddu waa maxa waa kuwa dee caabuda saramyaasha kuwa caabudaa waxa ay wadwadaan xaflad iyo magaranaysaa xalwad iyo hilib iyo casuumadaha loo sameeya iyo sadaanada iyo xokaynta iyo waxaa waxaasanam la buufinayo agtiisa mariso wa qaala calayhi salaam nabigu waxau i isagoo arrintan ka waramaya erayada luqadaa iska calaamadsoo saaxiibadaada weydiiya wixii adkaadana wa soo celin waxau ihi lamaa nashaatu markii aan barbaaray buu nabigu i isagaa isaga kaa waramaya buqibat ilaya alawthaan sanamkii un baa la wa buqiba ilaya shicru gabaygiina waa la inaxsiiyey ilan waa la diyaarinayaa walam ahuma bishayin shaynaba maan ku hamiyey maan jeclaysan shaygaasoo mimaa kaanat iljaahiliyatu tascaluhu jaahiliyadu waxa ay sameeyaan midna kuma hami jirin ilaa maratayni laba jeer baan waxyar hindisay oo la sheeg uu xagga dambe ku sheegi doono kullu dalika intaa dhammaantii intaasoo dhan anigu ismaan ilaalinayni yaxuulu llahu baynii aniga iyo ilaahay waana kala ilaalinayay iyo wa bayna maa uriidu min dalik waxa aan doonayo iyo aniga unbaa gidaarna kala dhexdhigi jiray yaxuulu waa kala ilaahay baa teedahayay oo dayr noo kala dhigayay baynii wa bayna maa uriid haddaan wax doono jaahiliyada dhaqamadeeda nag markaasunbaa biriga iga gudbi jira uma maa hamamtu bisuin maan dooninba wax xumaana bacdahumaa labadaa jeer kadib laba jeer baan wax doono ilaahay baa gidaar igaga gudbay intii kadibna aan xumaanba iskuma dayin xataa akramanii allahu birisaalati ilaa ilaahay uu igu maamusay risaaladiisan iyo ammaanadiisa waa kuwan markii dabeedna wax isku dayay qultu laylatan ligulaamin habeen baan ku iri nin dhalinyaro ah qaala yarcaa maci xoolaha aanu wada raaci jirnaydaan habeen ku yihi waa intuu yaraa nabi low absarta lii qanami haddaad ariga iisii eegto oo yar wanaagsanaan lahayd war ariga maad iisii eegi low absarta lii qanami ariga niyo maad iisii eegi xataa adkula maka aan maka tago fa asmar dabeetana aan soo jeedo kamaa yasmaru shabaab sidaa dhalinyarada u caweyso aan usoo caweeyay mustakbiriina saamiran saamiran tahjuruun saamiran idinkoo saamalayna oo maaragtay kusoo jeeda ciyaar iyo xaflad caruus iyo waxaa kusoo jeedo dee dabcan khamrina way cabi jireen marka fa asmar aan soo jeedo kamaa yasmaru shabaab waa saamirantaa aayaddu ay sheegtay wey sida dhalinyarada usoo jeeda war bal aan soo jeeda ariga iisi ilaali baan ku ihi nio meelaha jaarka kambalka maka isagoo xoolo ku haya ayuu saaxiibadiisii la hayay bui isi eego bal anigu aan caawa soo yar caweynio fa kharajtu lidalika arrintaasaan u yaro baxay xataa jiitu jeeloon imi awala daari maka nabigaa warramaya guryihii maka kii ugu horreeyay baan imi asmacu cazafan casfan waxa aan maqlay garaacid bidufuuf turbaana la garaacayo wlmazamir iyo kamano dulfigu waa durbaankan labada dhan laga garaace aada meelaha ku aragtee islaamuhu tuma mazaamiirtuna waa kamankiiyo waxyaabahan daramankiiyo codka bixiya kuwaasaan maqlay oo licursi bacdihim qaarkood ay leeyihiin laga garaacayo arooska jaahiliyadda had iyo jeer waxun baa ka dararmleeya waxun ayaa ka sanqara codad kale silan leh oo shaydaanku ka dhaxadlayo oo marka lagu dhufto dadku mid dabada xagga hore dhaqaajiyo mid xagga dambe dhaqaasiyo unay noqonayaan ha lagu talagalay qofku isma karayo ee isagoo iska taagan ilmaha yar ee imika sadigaayo marka lagu dhufto waxaa ah yataxarak markaas automatic isaga dhaqdhaqaaqaya iskala guraya waaya licursi bacdi aroos baan maqlay waxaa laga garaacayo fa jalastu lidalika waan u yara fadhiistay bal in yar yar dhegaysanaa isli kuwan waa dembigayaashii ugu weynaabuu ku tirinayaaba intan fadaraba allahu calaa uduniy calaa udunay ilaahay labada dhegood unbuu dam ka dhigay ah, waxaa ereygan la cabiraa oo la eh, tilmaamaa luga alcarabiya marka laga waramayo qofku inuu seexday oo uu muquurtay hurdada suuratu lkahfi maxaa ku jiray fa darabnaa calaa aadaanihim fi lkahfi siniina cadada fadarabnaa calaa aadaanim dhaga aanu ka garaacnay maaha laakiin waanu seexinay wey qofku haddii la seexiyo dhegtii uma baxsana ama ma maqlo marka hurday ka tusumaysa waay fadaraba allahu calaa udunay ilaahay dhaguhunbuu dam ka dhigay fa nimtu waan seexday famaa ayqadanii ima baraarujinin ilaa mastu shams qoraxda kulaylkeedi xalay buu joogay xalay buu jiifiyey wac qoraxdiibaabay toosisa walaa naqdi shay-an wax alla waxaan dhegaystay iyo waxaan gutay toona ma jiro waxaan maqlay aroosaan xaadiray intiibaatan layga malaas walaa naqdi shay-an waaya uma caraanii waxa isoo dariyey igu soo cusboonaaday maratan ukraa mar kalena mithlu dalika kaas oo kale macnaha kaasoo kale waxa ay ka turjumaysaa ay sheegaysaa dhegaysi noocana ayaan mar labaadna isku dayay tiina ima suuroobin ilahay baa iga seexiyey aroosku isiri dhegayso durbaanu isiri isdhegayso meel xaadiroo jaahiliyadu ku ururtay u isiri ka qayb gal alla seexiyey markaana labadaa jeer bay ahayd jaahiliyada arrinkeeda goortan ugu dhawaa labadaas ay ahayd oo labadiina alla iga dhaaban iga saaray carani waa erey luqaahe waxa weeyaan waxa weeye waa shaygu marka uu soo dariyo soo cusboonaado ayaa la yidhahdaa cara caleyhi shay shay baa kusoo cusboonaaday wa kaana calayhi salaam laa yaakulu maa dubixa cala nusub ma cuni jirin sabanka waxaa lagu gowraco nabigu isagoo yarba wa xarama shurba alkhamri calaa nafsi khamriga cabidiisana naftiisu ka xaaraantinimeeyey iyadoo uu yaryahayna maca shuyuucihi iyadoo uu khamrigu ku faafsan yahay fii qawmihi tolki shuyuuxan cadiima faafitaan weyn dee sharaab u ahaa so dee gaalada iyo meelaha dee faajirnimadu iska badan tahay sharaabku iska yahay xafladana dhigaya meel walba sidaa shaaha oo kale ayuu ku ahaa ummadda haddana ilaahay baa ka ilaaliyay khamriga naftiisu ka xaaraantinimay shuyuucu waa faafida shuyuuq ha u qaadana waa shuyuuc waa faafida wadalika kulluhu intaasoo dhami min asifaati tilmaamii bay kamid ahayd allatii taasoo yuxalli illaahu ilaahay uu ku qurxinayo bihaa ambiyaahu ilahay baa ambiyadiisa ku qurxinaya waa sifooyin wanaagsan oo ilahay uu nabiga ku qurxiyay ambiyadu diyaarinaya waaya liyakunuu si ay ambiyada u noqdaan calaa tamaami listicdaad diyaargarowka ugu dhamaystiran waa qof ilaahay wato qof ilaahay diyaarinayo wey oo la korgdhan walba laga tiirtiirinayo litalaqii waxyi waxyigiisa si ay ula kulmaan ambiyadu litalaqii waxyi waxyigiisa si ay ula kulmaan talaqig waa la kulanka fahum macsuumuuna min aladnaas wixii wasakhadaa ah laga ilaaliya ambiyada qabla anubuwati wa bacdaha nebinimada ka hor iyo kadibba ka hor iyo kadibba ilaahay baa ilaaliyay markaasa hadduu wax yar ku dhaco markiiba ilaahay qabanaya caanaan lagaga qaadqaadaya la toosinaya ayuu toobad keenaya intaasoo nebibaa qisadooda ka akri karaysa amaa qabla nubuwati nebinimada ka hor waxa loo diyaariyo looga ilaaliya adnaastiya wasakhra faliyata'ahaluu si ay ehel ugu noqdaan lilamri alcadiim arrinka weyn alladii kaasoo sayusnadu ilayhim loo tiirin doono arrinta loo xambaarin doono ee ay dhabarka u ridan doonaan taasaa loo sii safaynaya oo loo sii hufayaa loo haadinaya ta'ahul waaya sayusnadu ilayhim waa loo tiirinaya arrinka ilaahay u wado dee ammaanadana marka wax wanaagsan wee lagu shubayo waa la culaa oo la cidhaadaa si u wadgoolaado wa amaa maa bacdahaa waxaan nebinimada inta ka dambaysayna ilaahay macsuum buu ka ilaali ayuu ka dhigo u ilaaliya ambiyada faliyakunuu qudwatan liumamihim si ummadahooda ay ugu noqdaan tusaale tusaalaha ugu wanaagsan iyo namuudajka ugu dayibsane ugu fiican si ay u noqdaa marka horena waa la diyaarinaya markan dambena de waxaaba la diidayaa khaladki in iyaga lagaga daydo marka khalad oo dhan baa ilahay ka ilaaliya waa arrin muslimiinta isla waafaqsay intaas calayhim ah, min allahi afdal salawaat wa atamu tasliimaat ambiyada dushooda ha ahaato afdalu salawaati wa atamu tasliimaat salaad iyo tasliimta ugu dhamaystiran ugu fadli badan ayaanu ugu ducaynaynaa ambiyada eh dad ilaahay uu sidaa u diyaariyay ambiyada nebiga waxa uu ahaa dhaqankiisu kaasuu ahaa qabla albica saasaana laga doonayaa qofku inuu suluugiisa iyo siiradiisa iyo sariiradiisaba hagaajiyo dhaqankiisa baatinkiisa iyo daahirkiisaba waa in kol hadduu ilaahay ka dhigay qof namuudajiyo tusaale ah ama cilmi ama cuud ama maaragtay madaxtinimo kol hadduu ilaahay martabadaa gaadhsiiyey yuu isu qaadanin shaksi caadiya laakiin ha ku xisaabtamo in ficilkiisu yuair zaya qawli qawlkiisa iyo ficilkiisu inay isku mid yihiin intuu isdhawri karo waa inuu isdhawro waay taasina mid bay midda labaad waxa weeye ee halkan aynu ku sheegayno maa akramahu allahu bihi qabla nubuwa nebinimada ka hor waxyaabaha ilaahay uu ku maamuusay nabi maxamed caleyhi salaatu wasalaam ikraamku karaamadu ma aha habaarka waa maamuuska innaga waxaa loo yaqaanaa inkaar iyo karaamo karaamo waxay u yaqaanaan dadku maxay habaar cawride hebel markuu hebel cawriyu kaga soo tufo ayaa la yidhaha wuu karaameeyey karaamo taasi maaha waa cawriye karaamada waa ixtiraam iyo maamuus iyo tashriif iyo wanaajin ayaa la idhaahdaa hmm. tan oo kalena waxyaabahan ilaahay nebinimada uu ku maamuusayna waxaa lagu magacaabaa alirhaasaat baa la idhaha irhaasaatku waxa weeye nebinimada ka hor cajaa'ibka laga arka rasuulka a waa astaamaha soo muujinaya qofkan inuu amrayahu ayaan leeyahay ayaa raasaad la ydhaha marka la dirana cajaa'ibka laga arka mucjizaad baa la ydhaha dadka marka aan ambiyada ahayna saalixiinta waa wanaagsan wixii ka muuqdana karaamaat baa la ydhaha dadka asxaab alqusacbalaati waalkhuraafaat dadka aan diin lahayn cajaa'ibka laga arkana sixir iyo shacwadaa la ydhahdaa astaamahaasay kala leeyihin intabana waxaa la isku yidhaahdaa khawaariqu lcaadaat waxyaabaha caadada dilaaciya ee lala yaabaa lagu tilmaama intaba waxau ihi haddaba awalu minxatin min allah minxadii deeqdii ugu horreysay minxadu waa deeqda deeqdii ugu horreysay ilaahay xaggiisa ka timi u nabiga siiyey waa maa xasala min albarakaat barakooyinkii xasilay weeye ee jiray ee dhacay calaa aali xaliima xaliimadii jaqsiinaysa iyo reerkeeda barakooyinkay aragtay waa deeqdii u horreysay la siiyey nebiga aladiina kuwaasoo waa qoladii jaqsinaysa kaana mustardacan fiihim uu ahaa mid iyaga marka xalimayntii uu la joogay barakooyinkii ay aragtay taasiba deeq ahayd faqad kaanuu waxay ahaayeen qabla xuluulihi binaadiihim naadigooda intaanu soo degin xuluulku waa degitaanka intaanu naadigooda iyo fagaarahooda soo fadhiisana aanu soo degin nebigu waxa ka hor waxay ahaayeen maxay mujdabiina kuwa abaaraystay jadbiga abaartaa laydhaha abaar ba haysa xaafad iska abaara musaaradaysan falamaa saara baynahum mar alla markuu dhexdooda soo galay nebigu xaafadda ah saarat hunaynaatuhum xayntoodii waxay noqotay hunaynaat waa aryarow aryarow maxaynu dee odhan dee xayn baa loo yaqaan arigu ah, hadduu badan yahay dee waxa weeye waa tiro iyo kada iyo maaragtay laakiin mar hadduu yaraado waa xayn saarat qunaymaatuhum waxa ay noqotay xayntoodii ta-uubu mid kasoo noqota min marcaahaa daaqeedii ta-uub waa soo noqodka rujuuc wey mm, aada soo noqod baa la min marcaahaa meelihii ay daaqaysunbu arigu kasoo noqdaa wuu soo caraabaa wey wa ina adraacahaa darcigu waa cambada adraacahaa candhadeedii la tasiilu labanan caanunbaabay dareeraysa xaafadii ilaahay uu ka fujiyayo diishii faqrigay tuureenoo xayntii yarayd ayuunbaaba wada darartay mar alla markay soo carowdo galabtii mise caanay ayay dhiiqaysaa oo macnaha ay sidaa u dindimayaan la tasiilu labana caanaa dindimaya candhadii wayarxamu llahu lbusayri ninka allaha u naxariista maxamed ibnu saciid ayaa la odhan jiray asanhaaj ilbuwaysiri qasiiru alifay waxaa ku dhuftay sheekha farij oo markaasaa ilaahay u caafiyo qasiidadaas u tiriyay dheer soomaaliduna burdaha u yaqaanaan uu nabiga ku ammaanaya calayhi salaatu wasalaam burduhu dee waa qasiido ammaan nebi une laakiin dee waxay odhan jireen xaafadda la maraynayaa burdaha lagu akriya <laughs> ma maqasheen marka reer wadaadada ay usoo hoydaan ay ka seexdaan iyo ama ay qaarisa seegaan iyo odhanaya way mareeyeeno burday ku akriyeen <laughs> meesha burda lagu gooyey <laughs> waaye markaa kitaabkaa lagu goyn jiray soomaalida ayaa beytkani uu ka tirsan yahay isagoo nabiga ammaanayuu sheekhaasi yidhi wa idaa sakara alilaahu unaasa bisaciidin fainahum sucadaau baytkaasaa kamid ah wa idaa sahara alilaahu ilaahay marka uu u sahlo unaasan dadka qaarkood lisaciidi nin wanaagsan mar hadduu ilaahay qolo usoo jillaabo fa innahum sucadaa iyagaaba liibaanay qof liibaanay kuwuu ilaahay u keenaad waa dad liibaanay marka nebigoo liibaan qaba calayhi salaatu wasalaam oo duca qabo ah dadkan ilaahay uu keenay laftooda ayaaba dad liibaanay ah oo iyana ammaantii kasii faa'idaysay waay waa barakooyinkii u horreeyey cajaa'ibkii ilaahay uu siiyey nebinimada ka hor taasaa ka mid ahay uma caqaba dalika arrintaa waxaa ku xigtay maa xasala min sadrihi laabtiisa wixii ku dhacay fii sadri laabtiisa maxaa ku dhacay dee waa jeexidii labada jeer ahayd ama markii horreeyada iyo wa ikhraaji xadi shaytaani minhu iyo dheeftii shaydaankaoo laga soo saaray taa qudhigeedu dee wax sahlan maahan oberation ilaahay uu diray malaaigtiisoo la soo sooma marka cajaayib bay camaliyad intoo la sameeyo saa lagu qalay waxna laga tuuray dabeetana uu soo dhaqaajiyey iyadoo jirhkiisii uu isku dhagay oon waxalla wuxuu qabaa jirin xadigii shaydaankaa kasoo soo walaysa haada bilcajiib arrintaasina mid layaab kule maaha calaa qudrati illaahi tacaala ilahay awoodiisa ilaahay awooddiisa wax lagula yaabo inankaasoo urta laga jeexay iyo horow bogsigiis iyo isagoo badbaado qaba ilaahay wax lagula yaabo ma intoo la qaluu soo kacay imika oo aanu dhakhtar gelin waxba muranka ma keeni karaysi taas faman istabcada dalik arrintaa qofka baciidsade la yaaba kaana qaliila nadar waa eegmadiisaa gaaban waa indhe waxa weeye kaas waa qof gaaban qasiira nadar laa yacrifu min quwat illahi shay-an ilaahay awooddiisa qofkaas waxba kama yaqaan qofka ka murma nebiga jeexidda alaabta laga jeexay ay yidhaha waxa ad sheegaysaan waa khiyaali ilaahay quwadiisa aqoonin lianna kharq alcaadaat caadooyinka oo wax jeexo oo dilaaciyo oo lala yaabo kharqulcaadaadkaasi markuu yimaado waa mucjisaadkiya lilambiyaai oo ambiyada usugnaaday laysa bilmri almustaxdath wala almustaqrab ma aha wax mustaxdatoo cusub ma aha wax mustaqrabo lala yaabo qariib iyo wax cusubtoona ma aha in nebi ambiyada ka mid a ah, shay khaariqulcaade ah oo la yaab loo cajiib oo mucjiso ah gacantiisa ay xaqiiqo ka noqoto ambiyada xaggooda wax la yaable maaha marka dhaqanka ambiyada iyo taariikhdooda iyo iyo sida ilaahay wax ugu hirgeliyo ayuu ka dhacsan yahay ka arrintaa kasoo horjeedsadaa waataynu khaariq alcaadaad baa lasla yidhaha wuxo dhan wa min alkaraamaat waxaa kamida karaamooyinkii waa irhaasaadkii alilaahiya ee ilaahay maamuusku siiyey nebiga waxaa kamid a nebinimada ka hor la siiyey taskiiru lghamaamati lahu daruurtii loo sahlay fii safarihi markii uu socday ila shaami shaam markuu socday hamaamada waa daruurta shaam kolkii usoo socday baa ilahayd daruura u sahlay xataa kaanat tudiluhu daruurtu way u hadhaynaysay fi lyawmi saaif maalinka saifka leh rixlata shitaai waa sayf soo mahay manaa ereyada luqada ah ayaan ku tusinayaa masaadirta laga soo qaadanayo marka aynu mushtaqaadkooda kala duduwan sheegayno saaif imika waa ismi faace laakiin saif buu ka yimi saif waa maxay ah kulaylka sayf iyo shitaa baa la kala idhaahdaa sayf iyo shitaa marka saifku waa kulayn saaif maalinka kulul markuu soconayo daruurun baaba ilahay saa u dulwalaamo laa yashtariku macahu axad cidina aanu la wadaagsanayn fi lkaafilati safarka kaafilada waa maxay waa safarka safarka cid ka midii lama wadaagsanayso bal adigu ka waran horumarka iyo cajiibka cajaa'ibka dad wada soconaya oo nin uun dalladii ku arjis garaysanta dalaayad ayuunbaa isaga ku habaysanoo danay u dhaafaysa aanay jirin dul taagan un isaga hadduu xaggaa u baydho way la baydhaysa hadduu hore u dhaqaaqo hadduu dib isu taago weligiiba ha ku dhawaadaan kuwa kale an ku tirsaneeyey isagunbay daruurtaas ku kooban kamaa rawaa dalika maysaratu ninka maysaro laydhaha siduu arrintaa u sheegay hulaamu khadiija khadiijo inankeedii maysare la odhan jiray ay safarka isu wada raaceen nabiga calayhi salaatu wasalaam xagga shaam baa warbixintan khadiijo usoo gudbiyey alladii kaasoo kaana mushaarikan lahu fii safarihi nebigu safarka la wadaagay nin kale oo nebigu aan waktigaa la dirin iyo maysara ayaa ku wada shaqeynaya xoolihii khadiija waxay u kaceen shaam waxa uu ka arkay cajaa'ibta wahaadaa arrintaasi maa xababahu waa arrinta jeclaysiiye ilaa khadiija khadiijo waxyaabay ku jeclaa taas ayay kamid ahay tani markii karaamaadka iyo cajaa'ibta uga warramo i wallahi ninkan aanu israacnay waa nin la weheliyo khadiija kaasaan ku arkay kaasaan ku arkay kaasaan ku arkay dadkaasaa u markhaati furay wax madaxala markuu arrimaha u sheegay ayay jeclaatay xataa khatabatu linafsiha ilaa nafteeda ay u doontay watayaqanat waxa ay ku qanacday yaqiinsatay ku kalsoonaatay ana lahu fi lmustaqbali shanan mustaqbalka inuu shani yeelan doono shanigu waa maxay arin arrin cajiiba ah. inuu inankan mustaqbalka kasoo muuqan doono ayay ku qanacday markaasay guursatay walidaalika sidaa darteed lamaa jaa-at nubuwa kol alla kolkay nebinimadii u timid nabiga calayhi salaatu wasalaam ee ilaahay uu soo diru iqra kusoo soo dejiyey kaanat waxay ahayd asraca annaasi iimaanan bihi ciddii ugu degdeg badnayda rumaysa isaga ila waa ninkeediio sirtiisa ogtahay isagoo nabigu yar naxsan markuu u imo casharkii horeeyey loo soo dhigay malaguna soo yaro buquujiyey si uu dariska saani ugu xafido ee uhi naftaydii baan u baqayoo waxbaa i yimi dee waatii markaa dhiiri gelisee rumaysay nabiga caleyhi salaatu wasalaam ee waraqo ninka la yidhaahda u geysay kolkiiba rumaysay ciddii ugu hor rumeeyey rag iyo dumar marka la isku dara iyadahayd ah. bikaaradii islaamkay jibisay arrin cajiiba bay furtay walam tantadir mabay suginba iyadu aayatan ukhraa mucjiso kale mabay suginba ziyaadatan oo ka kororsan calaa maa calimatu wixii ay ku taqaanay oo min makaarim alakhlaaq akhlaaqdiisu wanaagsanayda wamaa samicatu iyo wixii ay ka maqasho min khawaariq alcaadaat khaariq alcaadaat waa karaamaadkii iyo mucjisaadki ay ku arag macnaha akhlaaqdiisii wanaagsanay iyo wixii hore ay ugu taqaanay khawaariqu alcaadaadka wax ka dheeraadoo mucjisaa mabay suginba kolkiiba way rumaysa ee may odhan sida dadka kale maxaa mucjisaada aayad ukra macnaha aayad aayadda kale waa mucjiso aayatan ukraa ziyaadatan aayad kale oo ka dheeraada wixii ay ku taqaanay akhlaaqda wanaagsan iyo khawaariqulcaadaadkii hore ay uga aragtay wax ka dheeraada may sugin oo kalsoonida u kordhiye horeyba u qabtay kalsoonida oo kolkiiba way rumaysa weyi waaya wa min minan illahi calayhi waa mana sheegashadii wa min minan illahi calayhi minooyinka cadiyooyinka ilaahay uu siiyey nabiga waxa kamid a ee lagu galladay ka hor intaan laba soo dirin maa kaana yasmacuhu waxyaabihii u maqli jirayna irhaasaadkay ku jiraan oo maxay ah min asalaami calayhi salaamtii la salaamaya salaam buu maqli jiray nebigu maxaa salaamaya min alaxjaar walashjaar dhagaxaantaiyo dhirta dhagaxaantaiyo dhirtaa salaami jiray nabiga calayhi salaatu wasala taasina minantiiyo cadiyada allay ka mid ah fa kaana idaa kharaja lixaajatihi marka uu nebigu u baxo kaadi iyo wixii lamid ah abcadda wuu fogaan jiray xataa laa yaraa bibinaa'in marka uu arki waayo dhismo uu ku gabado wa yufdi ila shicaab uu gaadho meesha gosha gooshu waxa weeyaan luuqluuqa dee meesha dhexe ee labada buurood udhaxay markuu halkaa gaadho iyo wa butuuni lawdiyati dooxa bartankiisa markuu xaajo doonaya inuu soo guto wuu libdhi jiray si aan loo arag oo dhismuhu ka durki jiray oo gosha ayuu geli jiray butuunu lawdiya dooxuu dhex geli jiray falaa yamuru bixajarin walaa shajarin xajarku waa dhagax ma soo maro geedna ma soo maro ilaa samica wuxuunu ka maqli jiray un asalaatu wasalaamu calayka ya rasuul allah erayadaasuu maqlayo dee wax tawaaturay ahoo intaasoo kitaaba xagga hoose uu kugu sheegayo xadiidka saxiixu muslim kusugan kitaabulfadaail ayaa waxa uu maaragtay nebigu leeyahay nebiga ka jaabir bn samuraa warinaya xadiidkaa rasuulku wuxuu yidhi inii la acrifu xajaran bimakata iminka waxaan garanayaa dhagax maka ku yaalo kaana yusalimu calaya isalaami jiray oo la saaxiib ahaa qabla an ubcafa intii aan la iba soo dirinba inii la acrifhu lana imika waan garanaya waan idin tusi karaa saasuu nabigu odhanaya calayhi salaatu wasalaam la yaabna ma laho dhagaxa markuu ilaahay ka waramayay waxau ihi waina minha lamaa yahbitu min khashyat illaah dhagaxaanta waxaa kamida mid soo dhaadhacaya oo caso weyn oo qabqabqabqabtaa haya cabsi allul hayn waayo wa in min shayin laa yusabixu bixamdihi walaakin laa tafqahuuna tasbiixahum adun eh, bani aadamkun baa ilaahay diiday mooyaane jaamidaadka iyo waxyaabaha qalalay allahooda way ogolya taasina sida xadiidkaa saxiixa ku sugan waa war cad wey dhagxaantisaa u salaamaya dhirta waxay kamid ahan waxyaabaha ilaahay u siiyey wa kaana yaltafitu can yamiinihi wa shimaalihi wa khalfi midigtuu eegaa bidixduu eegaa xagga dambuu eegaa falaa yaraa axadan waxba ma arkayo marku salaamtaa maqlo wuu yaabsan yahay waqad xadaa dalika waqad xadaa bidalika can nafsi arrintaasi way ka timi naftiisa walaysa fii dalika arrintaana kuma sugna kabiiru ishkaal wax ishkaal iyo la geliyo shaki ama la yidhaahdo muruga murug baa ku jirta oo ma cadda ma aha ma aha arrin dhagax baa wax salaamay iyo dhir baa wax salaantay waxaas qofku kasoo horjeesan kara ma aha faqad sahara allahu aljamaadaat lilambiyaai qabla waxyaaba aan noolaba ahayn ayaa ilaahay uu sahlay ambiyadii ka horreysay nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaan noolaba ahayn waayo intee oo qiso ayaa qur-aanka labaataneeyo jeer meelahaasay kusoo aroortay qisada nebi muuse usha ka warramaysa qur-aanka qisada nebi muuse fa casaa muusa fa casaa muusa itbaaq iyo infitaax bay labada xaraf leeyihin ushii nebi muuse iltaqamat waxa ay halqaftay oo ay liqliqday maa sanaca saxaratu fircawn fircoon sixirlayaashiisu wixii ay soo sameeyeen oo dhan bay haftay bacda an taxawalat xayatan tasca intii ay isu rogtay abeese boodaysa intii abeese boodaysa badhan buu taabtoo dabeedna intii waa saasunbuu u tuuray badhankeeda waa kaas istaarideedu furaha ku istaaraya saasunbu alqidaasun wey saa markuu u riday ayay dabeetana rabaas xallo wixii bay soo ururisay kolkaasu haddana si kale u isticmaalay uma rajacat kamaa kaanat sidii ay kolkii hore ahayd ayuunbay noqotay khudhaa walaa takaf sanuciiduhaa siirataha aluulaa qababa isagii baaba yaabayba isagii markii hore watay ayaa waxa siday u carsantay ayaa waxay samaysay buu yaabayba markaasuu kolkuu iska taago cabsaday ayaa eh, walaa mudbiran walam yucaqib ayaa la in halkan oo kale lama cabsadee baasha qabo sideedii hore dhaab waa ushii taasi mucjisa ahayd ushaas mar waxaasay samaysay mar kale walamaa daraba biha alxajara kolkii uu dhagaxa ku dhuftay nebi muuse ush nabaca minhu lmaa biyaa kasoo booday itnatay casharata caynan laba iyo toban iloodba afartii jihee dhagaxa kasoo butaacay likulli sibdin jilib waliba wuxuu leeyahay oo min asbaati bani israaiil reer banu israaiil jilibadoodahay caynun il buu afsaaraya il ayuu afsaarayaoo afarta jiho il wal jiho walba saddex ilood baa kasoo butaacay markaa waa saddex lagu dhuftay afar laba iyo tobankaas saddexdii jiliba halkaasay afka ku haynaya waa ol cajiiba wakadalika kayruhu min alambiyaa ambiyada kale sakhara lahum wuxuu ilaahay u sahlay maa shaaa min anwaaci aljamaalaat wuxuu doonay oo waxyaabaha qalalana litadulla alcuqalaa dadka caqligale si ay u tusiso calaa cadiimi qadrihim qadarka ambiyadu inuu weyn yahay iyo wakhatarati shanihim shanigoodu inuu khatar macnaha weyn yahay mid weyn yahay si dadku ay u arkaan qadarka ambiyadu inuu weyn yahay iyo shanigooda tabshiiru tawraati bihi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa ku bushaareeyey tawraad kitaabkii tawraad ayaa sii sheegay bushaaradiisa ah, taasaynu markaa arki doonaa dariska dambe insha allahu ku qaado wallahu aclam